isiiya shaaraf ciheeda hohoyaday hadabidkahaa ku noolo ulmadu ka digriye cawiya subaho kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal wilkiinba meel waa joogtaan si walbadan u maqlaysaan kusoo dhawaataan barnaamijka kulanka keyene wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s mar kale ismaqal wanaagsan dhegeystayaal waa arbaco taarikh waxay ku haasteysantahay shan iyo bisha novembar sanadda laba kun barnaamijka kulanka ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah boqolaal kun oo dadweynaha oo isugu soo baxay qeybo badan oo ka mid a ah dalalka caalamka kuwa oo dalbanaya in la joojiyo xasuuqa lagu hayo dadka rayidka ee falastiiniyiinta xilli yahuuddu ay weli sii wadaan dhibaateynta dadka rayidka ah oo ay weerareen isbitaaladii iyo deegaanadii dadka rayidka deganaa inay ku yaalla gaza iyo sidoo kale daanta galbeed wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda falastiin ayaa soo qaadan doonaa waxaad kaloo dhegeysan doontaan ku dhowaad soddon ruux oo lagu dilay ama ku geeriyooday shil ka dhacay qeybo ka mid ah kashmiir waxaan soo qaadan doonaa mareykanka iyo shiinahana waxay ka wada hadleen in markaa dib loo bilaabo xiisadda ama laga heshiiyey xiisadda siyaasadeed ee udhexeysa dhinacyada xilli hogaamiyaha shiinaha uu shirka ka qaybgeliyo san francisco oo ka mid ah dalka mareykanka iyana waad degaysan doontaan waxaad kaloo maqli doontaan ra-iisaaraha kanada oo tilmaamay in dilka dadka rayidka ah ay dembi tahay la isku xisaabin doono oo uula jeeda khaza wax ka socda qodobadaasi kuunagu soo kordha xubnihii joogtada warbixina gudaha iyo dibadda ayaad maqli doontaan ee markale kusoo dhawaada barnaamijka kulanka keer inaan kula qabto kula qayraaho baana buusanay inaan kula qabto kula qayraaho baana quusanay ina qudhsataa jaabe inaad qurhsataa waa qiimo jabe maahee qadraay qiimiga kala gacal ee quruxda badan maadila qorshe roupas. waxaa qaab dumaan qaysiyo cilmiba udu uga baxdeen kuwa waxaa qaab dumaan cilmiba udu uga baxdeen anigana qabriga kana qabriga adigay qodeenanigana qabriga adigay qodeen mahee qadraay qiimiga kalgacaal ee quruxda badan maadira qorshe mahee qadiray qadray qadiray qiimiga kale gacaal ee quruxda badan maadila qorshay Santo sida qaalinirig laga qariyeyba uu qawdhamasida qaalinirig laga qariyeyba uu qawdhamaa qorax soo baxad soo baxdiyo qawlko kala qorax soo baxdiyo qawlko kala maahee qadiraay diimiga kalgacal ee quruxda badan maadila qorshay mahee qadraay qadraay qadraay qiimiga kale ee quruxda badan maadila qorshay anigaba qalbiga maahe khadraay tiimiga galgacal ee quruxda badan madila qorsheyn iyo reer kale ayaa ka mid haystaan ah ay ku wada luqeynayaan fanaaniinta allah wada raxmade maxamed nuur gareegi iyo saaraama jaamac eradiistan xas ka leh maxamed jaamac elkacase laxanka waxaa alay jaamac sulaymaan tubeec riwaayaddii reer ba-ow yaa kule bay qayb ka ahayd daafur bayna noogu ahayd barnaamijka kulanka keyena maantaoo kale sagaalka febraayo sida aad la wada socotaanba waa asaaska idaacadda kulmiye ada sheekada anaa wataye ninkii ugu cimriga weynaa dunida hadda ugu cimriga weynaa hee boqoaaaaaniyotoddoba sano haddana uu ku dhintay adeerow sheekada sheekada iiga dusow kumaanan odhannin dalka hindiya sowma ogid inuu hadda yahay dalka ugu dadka badan dunida waa ogsoonnahay oo dalka shiinahu hadda dhow koobka ka qaaday warba ninka sheekanayda uu loo diray eega warniyow nin aqoon badan baa tahay jaamacaday ka soo baxday dhegaysta daacadahoo barnaamijka kulanka knn baan ahay ma anaan garannin aqoon xo kaa dahsoon la socoshada caalamka madadaaladu waa kuu dheer barnaamijkuna waa kulanka k nnn cisiiya shaaraf ciheeda hohoyaday hadabidkahaa ku noolo ulmadu ka digriye cawiya subaho dawladu ka dhex tumee cayaara hore barnaamijka kulanka ayaan gudagalana dhegeystayaal aynu ku bilownay puntland weli waxaa ka taagan ismarwaa ku aadan arrimaha doorashooyinka xubnaha mucaaridku ayaa kala qaybsamay laftirkooda dalada mucaaradka puntland waxa ay markaa ku doodayaan ooba xitaa ay soo saareen jadwal doorasho ay sheegeen inay qaban doonaan doorasho barbar socota tan kale ee xukuumaddu ay qorsheynayso inay qabato taa oo walaac badan ku abuurtay dadka reer puntland ee isha ku haya isbedelada iyo arrimaha doorashooyinka ee la filayo in horaanta sanadkan soo aadan ama sanadka soo aadan in puntland ay ka dhacdo waxaa jirtay in xukuumaddu ay ku adkeysanayso inay qabato doorasho qof iyo cod ah sidoo kale jadwalka doorashana ay soo saartay oo dhaafi doona mandaydka ama waqtiga uu sharciyada u siinayo siciid cabdulaahi deni hogaamiyaha puntland inuu ka arimiyo garoowe iyadoo la dhaafiyey sideeda januari doorashada oo ay gaari doonto ee marka la eego dabayaaqada bisha febraayo ee sanada soo aadan xubnaha mucaaridka ayaan arrintaa ka biyadiidan iyadoo qaar kamid ah xisbiyada siyaasadeed iyagu markaa sheegayaan inay doorashada qofcooda ka qaybgeli doonaan halka qaarkoodna ay diidan yihiin qaar ka mid a ah culimada puntland ayaa iyana waxay soo jeediyeen markaa labada dhinac inay isxakameeyaan dadka reer puntland aan la gelin qaralaaso siyaasadeed iyo mid amni iyo in gacanka hadal uu ka dhaco qeybo kamid a ah deegaanada puntland waa kan mid kamid a ah culimada ahlusunna ee puntland oo markaa ugu baaqaya dhinacyada mucaaridka iyo sidoo kale hogaamiyaha puntlandba inay isxakameeyaan miiska wadahadaladan laisugu yimaado waxyaabaha loo kala argduwan yahayna wadahadal lagu xaliyo qoladan la yidhaah dallada mucaaradka waxaan leeyahay walaalayaalow waxaad dadkii dalka u dhashay waxaad dad muwaadiniinah oo dalka xaq u leh dalka waxaa la doonaya inaydaan siyaasad qalalaas qalalaasiyaasadi inaydnaan gelin inaydnaan dalka haddii ilaahmaa dhibaato ka ridin ilaahay idin abuuray ka baqa alla subxaanahu wa tacaala adduunyada ha dhaafsanina aakhiradiinna fa ammaa man daqaa wa aahara alxayaata adunyaa fa ina aljaxiima hiya alma'waa qofkii xadgudba adduunyada tan dhow oo aan macnaha aan lahayn doorta naarta jaxiime ayaa hoy u leh oo hoy u noqon doonta nebigu sala allahu calayhi wasallam wuxuu yidhi sataxrisuuna wa wasatakuunu nadaamatan waxaad ku dadaalaysaan madaxtannimo waxaadna ka mudan doontaan qoomo ma ayay qiyaamada noqon doontaa waxaannu leennahay walaalayaalow mar labaad iyo mar saddexaadba allihii idin abuuray ka baqa ilaahay subxaanahu wa tacaalaa ka baqa naftiinna u tura naar ka badbaadiya ummadda islaamkaa oo shacabka ah dhexdooda yaan dagaal laga ridin waxa weeye hal qof la zawaalu dunyaa ahwanu cala allaahi min qatli rajulin muslimin rasuulku sala allahu alayh wasalam hal qof oo xaqdarre lagu dilo baa adduunyada tan oo dhan oo zuusha ilaahay agtiisa uga fudud dhibaatada intaa leeg ha ka shaqaynina rasuulku sala allahu alayh wasalama low anna ahlu samaa'i wa ahlulardi ishtarakuu fii dammin mu'minin la akabahum allaahu fi nnaar ahlulsamaha iyo ahlularduhu hadday u shirkoobaan hal qof oo mu'mina dilkii ilaahay weji weji ayuu naarta ugu tuurayaa oo see ugu shirkoobi karaan makhluuqa intaa leeki inay raaddi ku noqdaan weeye dagaalka iyo dhibka inay amar ku bixiyaan qaybtood weeye inay raaddi ku yihiin weeye waxaannu leenahay xadiiskaas yuu idin saamayn ilaahay naartiisii ciqaabkiisa kaga baqa ummadda mu'miniinta ah dhibaato ha u horseedinnina alla subxaana wa tacaala ka baqa baanu idin leennahay intaas oo kale waxaan leeyahay madaxweynaha madaxweyne mucaarad iyo mu'ayidba madaxweynahoodii baa tahay khalqigaas ilaahay baa madax kaaga dhigay waa lagu doortay mas-uul baa lagaaga dhigay raaci baa lagaa dhigay waxa weeye shacabkuna waa waa raciyo waa kuwii la la ilaalinayey madaxweynuhu waa raaci oo waa kii masuuliyadda loo saaray mas-uuliyadda ilaahay ku saaray ilaali ilaahay naartiisa kaga baq adigu nimankaani mas-uuliyad ma hayaan laakiin adigu mas-uuliyad baad haysaa xabbadda afkeeda sabab adiga u noqon kara inay baxdo iyo inay baaqato labadaba adaa sabab u noqon kara waxaa la doonayaa ilaahay muxuu ina leeyahay wa awfuu bilcahdi ina alcahda kaana mas'uulaa cahdiga iyo ballantu amataynu ilaah la gallay oo waajibaadkeeda ha ahaato inaynu waajibaadkiisa gudanno ama taynu dhexdeenna ku ballannay ha noqotee sidaad og tahay waxaa reer puntland shantii sannaba in doorasho dhacdo baa lagu ballamay heshiis lagu ahaa si nabada inay u dhacdo oo heshiis lagu yahay ballan weeye rasuulkuna wuxuu leeyahay almuslimiinu calaa shuruudihim muslimiintu shuruudda ay goosteen bay leeyihiin ilaa shardan axalla xalaalan ow xarama xaraaman shardi shay xalaala xaraamaynaya lama ogola mid shay xaaraama xalaalaynayana lama ogola laakiin shuruudda ay goosteen muslimiintu bay leeyihiin sida aad og tahay oo adiga lagu soo doortay shantii sannaba in doorasho dhacdo xalaal ah nabad ah sidaas ayaa lagu ballamay waxaa la doonayaa inaad miiska wadahadalka inaad ummadda u fudho ummaddu waxay leedahay ahlulxilli waalcaqdi waxaa ka mida culimmada waxaa ka mid mida cuqalada eh, kale sida isimada caaqiliinta kale waxaa la doonayaa inaad la tashatid waxaa la doonaya miiska wada hadalka inaad timaadid ummadda inaadan dhib u horseedin waxaa sharaf xagga rabbi kaaga ah inaad ilaahay shareecaddiisa qaadatid xadgudub aadan samayn ummaddaa wax dhib u horseeda aadan ma garanaysaa ka shaqayn mid ka mid ah culimada ahlusunna ee deegaanada puntland ayuu ahaa oo ka digayey in qalalaase amni iyo mid siyaasiyada geliyo deegaanada puntland xilli khilaaf uu ka taagan yahay arrimaha ku aadan doorashada ka dhaceysa puntland horaanta sanadka soo aadan ee nooca ay noqonayso xukuumaddu waxay ku doodeysaa inay qabanayso doorasho qof iyo cod ah halka qaar ka mid ah xubnaha mucaaridkuna ku doodayaan in doorashadii hore iyo nidaamkii hore ee doorashooyinka ay qabsan jireen puntland loo qabto si waqtiga doorashadu aani markaa u dhaafin xilligii loogu talagalay dhinaca kalena deegaano kamid a ah gobolka mudug gaar ahaan degmada hubyo iyo deegaano kale oo hoos yimaada waxaa saameyn ku yeeshay roobab xoog leh oo ka da-ay qeybo badan oo kamida ah gobolka mudug waxay burburiyeen deegaano iyo sidoo kale wadooyin muhiima ah oo horey si xilqaana ay dadku deegaanka ugu dhisteen maamulka degmada hubye ee gobolka mudug ayaana warbaahinta uga warbixiyey saameynta ay ku yeesheen roobabka waxaan maanta taaganahay eh, bahoshii saqiiro oo u dhexaysa hobyo iyo gawaan gobolka mudug ehm, bahoshaan waxay biyaha ka soo rogtaa meel labaatan kilomitir hadda naga xigtaa dhinaca qoraxsin aagga gawaan eh, meeshaan gob oo ah eh, hay-adda dhista eh, waddada gaalkacyo hobyo ayaa hadda ka hor buunto saartay meeshaan bahosha barwaaqadan ilaahay keenay ayay buundadiina ku jabtay biyihii mawjadda ahaa ee yimidna ay meelo kale jabsadeen laba jeer baan dayactir kooban ku samaynay intii hadda roobkan ay da'hayeen maadaama ay tahay xilligii badfuranka oo doomihii ay joogaan hubiyo oo ay degayaan si aan dadka iyo eh, rarka meesha yaalaaba aysan u xayirmin intii u dambeysay ee dayactirka ahaa eh, maantay ayay qaadeen biyihii maanta oo taarikhdu ay tahay afar iyo tobanka nofembar waa nimco ilaahay eh, u fadhin waa isku tashanaynaa wixii karaankayaga waa qabsanaynaa dhibaatada ka jirta soomaaliya oo roobabku ay u geysteen baan qayb ka nahay waa soo dhoweynaynaa cid allaale iyo ciddii gacan nagu siinaysa sida hay-adda maarinta masiibooyinka iyo ciddii kaleo markaas gacan naga siinaysa halkan waxaa weeye meeshii saqiiro toddoba oo mitir ayaa go'day baaxadda biyaha yimidna biyo yimid sagaashan ayaa dadka deegaanku inoo sheegeen sagaashiyo toddobadiina ugu dambeysay biyo noocaana inay ka gudbaan halkan baaxadda marka toddoba oo mitir ay biyuhu jareen waxaad dareemi kartaa dhibka ay geysteen meesha ay tagahayaan biyahani waxaa la dhahaa saqiiraa la dhahaa waxaa degan dad rayad ah waxaa ku yaalla ceel ceelkiina waa aasmay dadkii meesha deganaa qof guri aysa biyogelin ma jiraan dhibkaasi isagoo jiro ayaa haddana dekeda hobyo oo ayadu awlba awalmacmil noo ahayd baabuurtii soo degaysay iyo kuwii xamuulka qaadayeen ayaduna ay mari laayeen meesha gargaarkii la keenhayay hobyo iyo gawaan ayadana sidoo kate way xirantay gawaan dhinaca kale ka go'da ayadana marka baaxadda markii laisku daro dhibaatada ay wadadu geysatay midda u joodaan waxaa kaloo noo dheer labaatan beri inuu roobkan uu socday oo uusan kala go'in dadka deegaanka owlba ayagoo dadka iska daciifsanaa oo jilicsanaa oo abaara soo maray xooluhuna jilicsanaayeen ayaa waxaa ugu darmay roobkii oon kala goyn oo aan nafis lahayn marka ilahi baan ku xamdinayna alxamdulilaahi noo keenay nimcadan na waraabiyey waxa weeye waxaan ugu baaqaynaa cid walba oo aan ka bilaabo dadka deegaanka u dhashay in nagala qayb qaataan wadadan waxaa noo qorshaysan inaan samayno buundooyin inaan dhisno jidkan sidiisa horena ku soo celinno buundo hore la dhisay waa soo aragteen way jabtay oo buundo jiif ah oo runtii qarash badan awalba galay guddiga gob waa uga mahad celinaya runtii marka dhibaatada noocaasa oona haysata waxay u baahan tahay gargaar caalami ah, ayay u baahan tahay si gaar ah hay-adda sodma ee guddoomiyaha waxaan ugu baaqaynaa inuu halkaan ku daro dhibaatooyinka inina ay keentay ayay qeyb ka tahay mas-uuliyiinta maamulka degmada hobyo ee gobolka mudug ay ahaayeen oo ka hadlayay saameynta ka dhalatay roobab mihigaan ah oo todobadii lasoo dhaafay iyo maalmihii u dambeeyaba ka da-ayeen badan oo kamid ah gobolka mudug deegaano iyo sidoo kale tuulooyin hoos yimaada degmadaasi hobyo oo saameyn xoogan ku yeeshay dad iyo duunyaba dhinaca kalena gudoomiyaha hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka ee sodma maxamuud macalin ayaa waxauu muqdisho ka furay markaa shir looga hadlayo arrimaha ku aadan in la kordhiyo wacyigelinta degdega iyo sidoo kale saameynta isbeddelka cimiladu si guud ugu yeesheen dunida iyo soomaaliyaba waa kan isaga oo ka hadlaya furitaanka shirka soomaaliya waa meesha kaliya oo loo qaadan karo kaleyma kaleyma janjiga dhibka uu adduunyada ku hayo meesha forogsaamka loo soo qaadan karo maxaa yeelay waa marna waxaan la tacaalaynaa mataqaanaa xo abaar oo aan runtii aan ahayn abaar caadiya mar kalentuna waxaan la tacaalaynaa biyo oo runtii iyaguna na dardarayo oo dadkii naga qaadayo dunyada naga qaadayo xoolihii naga qaadayo sadma iyo eelwoninkeeda runtii waxyaaba badan waxyaabaha hadda na heysto oo ama fatahada hadda nagu dhacda waxyaabaha aada looga faa'idaysta waxaa ka mid a ah eelwoninka oo runtii looga lagu helay wakhti badan aan gelinay haddaanan runtii eeliwanikaas usan annaga aan gacanta ku helayn amaana hawshaas soo calahaynin wax badanoo hadda naga hadlaaba kasii badana naga hadlaabi lahaa marka eh, runtii waa ku mahadsan yihiin eeliwan eh, for olkan iyo wada shaqaynta runtii oo oo guud ahaan caalamka nagala dhexayso waxaan runtii u mahad celinayaa dowladda soomaaliya ama madaxweynaha soomaaliya ama oo noo mm, shanta sanoo soo socotaa in anaga noola sodmo loo loo xil saaray in eeliwaninka iyadu ay mataqaanaa soomaaliya u imatisho dabcan iyo secretary generaalka oo runtii arintan runtii eh, soomaaliya ku soo daray waxaan aada iyo aada runtii aan rabaa inaan runtii dhaho workshopkan ama mataqaan anigoo ku hadlaya magaca mataqaanaa waxuu ahay dowladda soomaaliya inuu noo furan yahay in laga faa'iidaysto aada iyo aadna waa u mahadsantiin gudoomiyaha hay-adda maarinta muusewooyinka qaranka ee sodma ayuu oo ka hadlaya arrimaha ku aadan in la kordhiyo wacyigelinta la siinayo dadka degan meelaha ay biyaha roobka u saameyn karaan iyo fatahaadaha webiyada xilli dalka si guud ay u saameeyeen roobabka liino ee deerta ay ka da-ay qeybo badan oo ka mid a ah gobolada dalka weli barnamij kulankaa degeysanaysaan keenana waad nagala socotaan dhegeystayaal hadalka ha ku nool shaduuna ka dhextume cayaarahow ulmadu ka digriye cawliya suubo weli barnaamijka kulanka adeegsanaysaan keenina waad nagala socotaan dhegeystayaal haddii aynu egno markaa weli waxaa dunidoo idil ay markaa isha ku hayaan wax ka socda khaza oo xaaladihii ugu adkaa eh, in muddo ay gasho ay ku jirta haatan marka la eego duqeymaha iyo weerarada ay maamulka yuhuuddu ka wadaan waxay weerareen yuhuuddu isbitaalada ugu waaweyn khaza uu ka mid yahay al shifa iyadoo sidoo kale qaar ka mid a ah isbitaaladaas qaarkood ay joojiyeen shaqooyinkii kadib markii ay waayeen waxa ay ku shaqeeyaan oo ay adeegyadii u baahnaa inay ka jareen maamulka yuhuudda ma jiro wax markaa adeegya oo ay ka mid yihiin adeegyada la heli karo ee shidaalka iyo sidoo kale korontada biyaha iyo waxyaabaha kale dadku u baahan yihiin ciidamada yuhuudduna waxa ay weerar ku galeenba isbitaalka al-shifa oo kamid ah isbitaalada ugu waaweyn ee khaza qaarkood waaba ay duqeeyeen yuhuuddu ay burburiyeen halka qaarkoodna ayba albaabada isugu dhufteen xili ay sheegayaan inay wadaan howlgal ay markaa soo afjarayaan dagaalyahanada ururka xamaas sidoo kale ciidamada yahuudda oo wato dabaabaadyo dagaal ah ayaa waxay gudaha usoo galeen qeybo badan oo ka mid ah khaza oo ay kula dagaalamayaan ciidamada dagaalyahanada ururka xamaas waxaa lagu qiyaasay marka la eego waxaa khaze ka socda xasuuq bani-aadannimo iyo in markaa ay israa'iilba dooneyso isirsifeen iyo inay markaa soo afjeerto dadka israa'iil ee ku nool khaza waa dadka falastiiniyiinta ee khaza ku nool koob iyo toban kun iyo saddex boqol oo ruux in ka badan ayaa ku geeriyootay duqeymaha iyo toogashada yuhuuddu ka wadaan khaza iyo daanta galbeed iyadoo dadka dhintay kala bar kamid mida ah ay yihiin caruur waana midda ah, muujinaysa in israa'iil ay u qabto cadootooyo ee dadka reer falastiin gebi ahaanba aysan waxba xiirinaynin halka iyadoo ay warbaahinta reer galbeed ku tabinayaan inay la dagaalamayaan dagaalyahanada ururka xamaas taasi oo waxba kama jiraana tan iyo toddobadii bisha iyo oktoobar ayna dhaaftay markii weerarka eh, dagaalhanada urka xamaas ay ku qaadeen yuhuudda wixii ka dambeeyey yuhuudda waxay bilaabeen duqeymo iyo weeraro toosa ah ay ka bilaabeen khaza iyo qeybo badan oo falastiin kamid a ah dhulka ay xoogga uga haystaan iyadoo khasaaraha ugu badan dadka rayidka uu soo gaaray koob ruux ayaa haatan tirada dhimashadu ay mareysaa iyadoo saacad weliba ay isbedelayso tirada dhimashada maadaama ay sii kordhayaan duqeymaha yuhuudda ay wadaan khasaaruhuna saacad weliba uu kordhayo ama daqiiqad weliba marka la eego khasaaraha baaxadda le dadka rayidka soo gaaraya waxaana markaa jira weli in dadka ugu badan ee la dhibaateynaya ay yihiin haween iyo caruur iyo dad da-ah dunida e, qeybo badan oo kamid a ah dibadbaxa ayaa ka dhacay kareela oo hindiya ka tirsan xisbiyada siyaasadeed iyo dadka u dooda xuquul insaanka ayaa dibadbaxyo ka dhigay iyo dadka muslimiinta ah iyagoo dalbanaya in si deg deg a ah xabajoojin loo sameeyo israelna ay joojiso xasuuqa waxaa ka socda khaza waa xasuuq waxaynu garab taagannahay dadka reer falastiin waa inay bani-aadamnimadu shaqaysaa ayay markaa warbaahinta u sheegayeen dadka dibadbaxyada isugu soo baxay dadkaasi oo ka mid ah dadka hindida ee muslimiinta ah waxayna dalbanayaan in la joojiyo tacaddiga iyo dhibaatada lagu hayo dadka rayidka ah ee falastiiniyiinta oo wajahaya xaaladii ugu adkaa ay galaan tan iyo markii ay dhibaataduba kaga bilaabatay yuhuudda la bariga dhexe ee dhulkooda xooga ku qabsatay markaa muddo sanadaan xasuuqa ku wada qaar ka mid a ah dalalka caalamka ayaana qaarkood falcelin ka sameeyey arrintan waxaa jirtay horey in dalka egwadoor uu xiriirkii dunaasiyeed u jaray gebi ahaanba yuhuudda waxaa kusoo biiray haatan dal lagu magacaabo balize dalkan oo dhaca bartamaha ameerika ama qaarada ameerika waxaana gebi ahaanba uu xiriirka u jaray yuhuudda uu sheegay waxa khaze ay ka wadaan inay tahay xasuuq aan loo meeldayin oo bini-aadanimo sidaa darteed ay gebi ahaanba soo afjareen xiriirkii ay la lahaayeen yuhuudda dowladda wadanka belize ayaa ku dhawaaqday in markaa gebi ahaanba ay jarayso xiriirka kala dhexeeya yuhuudda iyadoo u yeeratay ama dib ugu wacday danjirahoodii ee u qaabilsanaa tel aviv gebi ahaan ayba markaa soo afjarayaan xiriirkii kala dhexeeyey ee xukuumadda yuhuudda dowladda belmoban ee markaa xukuumadda belize ayaa sheegtay in khaza waxa ay ka wadaan yuhuuddu ay yihiin waxaan la fiirsan karin aysan u qalmin markaa inay xiriir la sameeyaan dad dilaya dadka rayidka iyo caruurta xukuumadda belize waxay ku celinaysaa mar kale inay cambaarayso ficilada aan loo meeldeeyin ee arxandarada ah ee milatariga israel ay ka wadaan khaza ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay xukuumadda belize oo ay kaga hadlaysay marka la eego go-aanka ay xiriirka ugu jarayso xukuumadda tel aviv ee yahuuda waxaa jira dalal badan oo markaa afrika iyo dunida kaleba ku yaala kuwaasi oo gebi ahaanba jiray eh, xiriirkii dunaasiyadeed ee kala dhexeeyey yuhuudda eh, dalalka waxaa kamid ah eh, sidoo kale ay xiriir kala lahayd yuhuudda haatanna ka fakaraya xiriirka ay la leeyihiin qaarkoodnaba doonaya inay xiriirka u jaraan waxaa kamid mid ah dalal dhaca bariga dhexe sidaas oo kale dalal afrika oo ay ka mid yihiin jad waxaa kaloo dalalka kamid mid a ah turkiga baxrayn jordan koonfur afrika iyo dalal kale kuwaasi oo inta badan kala baxay dulaasiintoodii tel aviv tanii markii uu dagaalku bilowday waxaana ay weli ka fakarayaan inay go-aan ka gaaraan gebi ahaanba inay soo afjaraan eh, xiriirka dunaasiyeed ay la leeyihiin maamulka yahuudda oo u muuqda mid weli aan u meeldayeynin xasuuq ay ku hayeen dadka rayidka ee falastiiniyiinta waxaana weli eh, markaa ay dunidu isweydiineysaa golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo iyagu marka dalalka qaar ay wax ka dhacaan eh, durbaba tallaabooyin qaadi jiray qaraarana soo saari jiray balse haatan muddo ka badan eh, bil iyo markaa ama barba ku dhow marka la eego dadka rayidka ah ee xasuuqa lagu hayana aysan marnaba ka hadleynin golaha ammaanka ee qaramada midoobey qaraar xabad joojinan aysan soo saareen xilli khaza dadka ku nool ay ku jiraan xaaladii u adkeyd taariikhda falastiin marka la eego haatan eh, dhinaca kale ugu yaraan soddon ruux ayaa geeriyootay xubno kalena waa ay dhaawacmeen kadib markii shil gaari uu ka dhacay qeybo kamid ah eh, buraleeda himalayan halka loo yaqaano oona markaa ah goobta ay maamulaan hindiya qeybteeda kashmiir waxay dhacdadan eh, ka dhacday buuraleyda halka loo yaqaano doda oo laba boqol oo kilomitir koonfur bari kaga beegan magaalada sirnagaar ee eh, wadankaasi hindiya waxaa saaranaa eh, baska dad badan oo isugu jiray ah, dad da-ah iyo sidoo kale dad dhalinyaro ah laba iyo afartan kursi ayuu basku lahaa waxaana dadka geeriyooday ay u badnaayeen e, dadkii rakaabka ahaa ee baska saarnaa waxaa haatan xaqiijina dhimashada soddon ruux oo kamid ah dadka saarnaa gaariga ama rakaabka ahaa waxaa sababay in darawalku uu dayacay marka la eego isaga oo ku socday wada aan markaa toosnayn uunan ka taxadarin khatarta kaga imaan karta taa ayaa keentay in markaa gaariga uu shil gala ayuu warbaahinta u sheegay ama wakaalada wararka a f b sarkaal lagu magacaabo soniil gubta oo ah sarkaal ka mid a ah ciidamada booliska hindiya isagoo intaa ku daray in shan ruux oo kale ay dhaawacmeen kuna dhaawacmeen shilka toban ruux oo kamid a ah dadka dhaawacman ay qabaan dhaawacyo halisa ah. waxaa markaa dadka gurmad deg dega loo sameeyey xubnihii dhaawacmay iyadoo la geeyey goobaha caafimaadka si loo dabiibo xaaladdoodana loola socdo ra-isul dalka hindiya narendra modi ayaa ku tilmaamay arintaa mid markaa uu aada kaga xun yahay marka la eego xanuunkan uu la dareemayo qoysaskii ay ka geeriyoodeen dadka ku dhintay shilka gaari ee ka dhacay ee qeybo ka mid ah wadankaasi hindiya weli barnaamijka kulankaad degeysanaysaan keenan oad nagala socotaan dhegeystayaal aabbo hee aabbo raadiyaha kulmiye ii saar iina keen haye Música ilkaheeda dhuuxa indhaheedandhayda dhabankeeda curubta sunniyaha bildhalaatiyo sida qaansa lagu dhigay ila dhuuxa indhaheedan dhayda dhabankeeda curubta sunniyaha bihil dhalaatiyu sida qaansa lagu dhigay maaheedan dhuxuusha barkoodu dhaafay dhabarka barna soo dhaceene laydhuway ku dheeshiyo midabkeeda dhinka maaheedan dhuxu hawshaa barkood dhaafay dhabarka barna soo dhaceene laydhuway ku dheeshiyo midabkeeda dhinka mawaago dhalaalayba dhibicsiin ma weyda ma dhallaan la jecel yahaa maxallayubaxa midku dhagaabidiyo ka dharqaday xadhiigo dharabkii ku yaalba jecelyaha maxallayubaxa kasho dhagaha fidiyu ka dharqadaye xadhiiru dharafkii ku yaalba wadaaha maguusho saci wadaa dhalaalay sidaa dhoolka gugaao dhudhubihiyo ka imaa dhowr beri ku oro dhirti wadaha maguusho saci wadaa dhalaalay maahu fiihid dhawaaqo gobla dhacuu dhex maaxo ballalaydu hadba dhinac isu kala dhigaysaad qalbiga uga dhigante hufidi dhawaaqo rob la dhacu dhex maaxo balalaydu hadbadhina isu kala dhigaysaad qalbiga uga dhigante dhalaalayba ma dhibicsiin ma weyda ma dhallaan la jecelyaha maxallayubaxa dhashu dhagaafidiyo ka dharqaday xadheego dharabkii ku yaalba oo dhalaalayba ma dhibicsiir ma weyda ma dhallaan la jecelya maxalayubaxadhayo dhagahabidiyo ka darqaday xadheero dharabkii ku yaalba luqunteeda dhabiga dhaayahe jalleeca dhibatada halmaame wadhammay saweenu xerideeda madagta luqunteeda nebiga dhaayay jalleeca dhibaatada halmaame way dhiman suleeqo dhulkeennay ku nooshee ti ka dhaxashay quruxde nabi yuusuf dhalaaye hanaa loo dhameeya may dhiman suleeqo dhulkeennay ku nooshe ti ka dhaxaashay quruxude nabi yuusuf dhalaaye hannaa loo dhammeeya bibicsiir ma weyda madhallaan la jecelya maxalayubaxa dhayu dhagaaidiyo ka dharqaday xariidu la dhacaayaha qusulba oo ma dhibicsiin ma weyda ma dhallaan la jecelyaha maxalayubaxadhashudhagaafidiyheystii midabkeeda dhiinka ayaad maqlaysaan heystan waxaa curiyey eeradan iskale allaw raxmade abwaan cabdixasiis ismaaciil dakhare halka laxankan uu sameeyey siciid maxamed cali siciid xarow waxaana ku luqeynaya fanaanka axmed cali cigaal waxa xusid mudan heystan ay soo baxday sanadii dhextaal baan u ahayd barnaamijka kulanka knn warbixino kale iyo heese kale ayaa noo socda balse markaan waxaad ku dhawaataan dhegeystayaal xubintii maanta oo kale maxaa dunida ka dhacay ifraax axmed xuseen ayaa la diyaar mahadsanid cabdicasiis waa maalinimo arbacaa taariikhdan waxay ku beegan tahay shan iyo tobanka bisha kooiyo tobanaad ee nofembar sanadkuna waa laba kun saddex labaatan waa maalinta saddex boqol sagaaliyo tobanaad ee sanadka waxaana sanadkan ka harsan haddii aad la idmo afartan iyo lix dacdooyinka ugu waaweyn ee maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa ka mid ah maanta oo kale sanadkii labadii kun iyo lixdii guddoomiyihii midooda maxkamadaha islaamka sheekh shariif sheekh axmed ayaa ku dhawaaqay go-aan hubka looga dhigayo dadka shacabka ee ku sugan goobaha ay maamulaan maxkamadaha islaamka maanta oo kale sanadkii labadii kun iyo madaxweynihii xilligaasi cabdulaahi yuusuf axmed oo nairobi kula hadlay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka ayaa sheegay inaysan soomaaliya ka jirin xukuumad islamarkaana xukuumaddii ay dhacday kadib markii ay casileen ku dhowaad shan iyo toban wasiir maanta oo kale sanadkii labadii kun iyo sagaalkii madaxweynihii hore ee soomaaliya cabdiqaasin salaad xasan ayaa ku eedeeyey dowladda kenya inay sifo sharci darro ah gudaha soomaaliya u soo gelisay ciidamo aan ogolaansho ka haysan xukuumaddii xilligaasi maanta oo kale sanadkii kun sagaal boqol soddon iyo sagaalkii naasiyiintii jarmalka ayaa bilaabay xasuuq qudareed ay u geysanayaan yuhuuddii ku noolayd qaybo ka mid ah dalalkii yurub maanta oo kale sanadkii kun sagaal boqol toddobaatan iyo saddexdii dalalka masar iyo israa'iil ayaa isweydaarsaday maxaabiis ay kala qabsadeen intii uu socday dagaalkii carabta iyo israa'iil maanta oo kale sanadkii labadii kun labaiyo tobankii in ka badan sagaashan iyo shan ruux ayaa ku geeriyootay dagaalo xoogan oo ka dhacay qaybo badan oo ka mid ah dalka siiriya maanta oo kale sanadkii labadii kun toddobiyo tobankii ciidamada dalka zimbabwe ayaa guri ka dhigay hogaamiyihii dalkaasi robert mugambe iyada oo madaxweyne uu noqday emerson muganwa ugu dambeyntiina maanta oo kale sanadkii labadii kun sagaaliyo tobankii dalka bakistaan ayaa noqday dalkii ugu horreeyay ee soo saara talaalka looga hortago cudurka tiifowga guud ahaana waa egeyntaa xubintii maanta oo kale markaana aan dibidi kuga celiyo cabdicasiis beereed iyo qaybaha ka harsan barnaamijka kulanka k n n way mahadsan tahay faraax oo nala socodsiinaysay xubintii maantoo kale maxaa duunida ka dhacay oo qayb ka ahayd barnaamijka kulanka keynan warbixinad kale hadii eegno barnaamijka haddaynu dib ugu noqono xaaladda khaza waxaa laleeyahay ciidamada yuhuuddu waxa ay dhibaato iyo tacadiba u geysteen dadka shaqaalaha iyo dadka kale ee ku sugnaa isbitaalka al-shifa oo ay weerareen gudahana u galeen halkaa oo ay kubanaan kun oo ruux ay ku jireen qaarkoodna dadka ku jira ayba ahayeen dadkii ku dhaawacmay duqeymaha yuhuuddu wadaan halka markaasi ay ku jireen dad kale oo iyagu gabaad ka dhiganayay marka la eego isbitaalkan si ay kaga gambadaan duqeymaha ay yuhuuddu ka wadaan haza ciidamada militariga israel ayaa la sheegay inay gudaha u galeen qeybo badan oo kamid a ah isbitaalka waxyaha kala duwana isbitaalka sidoo kalena ay dhibaateeyeen si bahadil ahna oola dhaqmeen dadka shaqaalaha isbitaal ka shaqeeya qaarkood ay xireen qaarkood ay jirdil u geysteen sidoo kalena dadka kale ee meesha ku sugnaa ee qaarkood kusoo barakacay isbitaalkan gabaadka ka dhiganayay ay jirdil xoog leh u geysteen sida qaar ka mid kamida ah goobjoogayaasha ay u sheegeen telefishinka al aljaziira kubanaan kun oo ruux ayaa ku sugan isbitaalka oo iyagu gabaadba ka dhiganaya waxaana ay markaa ka soo carareen guryahoodii iyagoo oo miciin badaya ama miciin bidaya si ay kaga badbaadaan duqeymaha iyo dhibaatada yuhuuddu ay ka wadaan khaza waxaa jirta in ciidamada yuhuuddu ay soo weerareen isbitaalka iyagoo sheegaya in qeybo kamid a ah isbitaalka ay ku jiraan xubno kamid a ah dagaalyahanada ururka xamaas ee falastiin ee dagaalka kula jira ciidamada yuhuuda cumar saaquut oo ah mid ka mid a ah shaqaalaha waaxda gurmadka degdega ee isbitaalka al-shifa ayaa sheegay in ciidamada yuhuuddu ay ficilo guracan oo argagax argagaxle kula dhaqmeen dadka dhaawaca iyo dadka kale ee ku jiraan caruurta kuwaasi oo ay markaa bahdil u geysteen sidoo kale jirdil xoog leh iyo dhibaataba ay u geysteen ciidamada israail waxa ay xireen dad badan oo ka mid ahaa dadkii ku sugnaa isbitaalka qaar kamid a ah shaqaalaha ay xireen sidoo kale waxa ay markaa sameeyeen ficilo argagax gelinaya dadka rayidka ah ee isbitaalka ku jira qaarkood ay ka mid yihiin caruurta ma jirin wax gargaaro ay dadka siiyeen iyo gurmad dadka u sameeyeen kaliya waxa ay dadka ola yimaadeen argagaxgelin ay cagjugleen iyo sidoo kale qaarkoodba inay jirdil u geystaan waxaa jira sidoo kale in ilaa boqol iyo ruux oo ka ah dadka dhintay midadkooda ay yaaleen qeybo ka mid ah isbitaalka barxaddiisa sidoo kalena ciidamada yuhuudda qaarkood ayba bilaabeen toogasho ay ka sameynayaan isbitaalka bannaankiisa dadka rayidka rayidkaana ay tooganayeen axmed al mukhalataali oo isaguna ah eh, mid ka mid ah xubnaha dhaqaatiirta ee qaleynka sameeya ayaa telefishinka al aljaziira u sheegay in ciidamada yuhuuddu ay bataangiyo soo geliyeen gudaha isbitaalka ciidamadooduna ay soo buuxdhaafiyeen sida muuqatana ay wadeen toogasho ay sameynayaan sidoo kalena isbitaalka hareerihiisaba ay duqeyn ku bartilmaameysadeen ciidamada yuhuudda saacadihii u dambeeyey runtii waxaa ka socda khaza iyo isbitaalka al-shifa waa wax aan la aqaadan karin waa wax argagax leh qoysasku waxay ku jiraan xaalad aad u adag iyo dadka rayidka ah ee isbitaalka ka dhiganaya hoyga waxaa la arkayaa caruur la argagax geliyey shaqaalihii sidaasoo kale iyo dhaqaatiirtiiba ma jiro wax la xiirinayo oo la xiriira bini-aadamnimada iyo sidoo kale sharciyada caalamiga ah qaar ka mida ah dadka ay dhibaateeyeen yuhuudda waxaa ka mid mida ah bukaano isbitaalka ku jiray oo horey ugu soo dhaawacmay duqeymaha ciidamada yuhuuddu ay geysanayaan sida muuqata waxa ay ku talagaleen in inta hartayna ay laayaan ayuu warbaahinta u sheegay mid ka mid a ah xubnaha dhakhaatiirta ee ku sugnaa isbitaalka al-shifa kaasi oo la hadlay telefishinka al-jaziira waxaa lasoo warinayaa sidoo kale inayba gabaabsi yihiin adeegyadii caafimaad ee isbitaalka yaalay dadkuna ay ku jiraan xaalad adag ee marka la eego dhibaatooyinka ay wajahayaan mana jiro gurmud haatan dadku ay helayaan marka laga soo tago in xitaa halkii isbitaal ee shaqeynayay ee al-shifa ay ciidamada yuhuuddu weerar ku qaadeen argagaxna gelinayaan dadka rayidka ay falastiiniyiinta taa oo markaa muujinaysa in xaaladdu ay kasii darayso marka la eego dhibaatada ay ku jiraan dadka reer falastiin ugu dambeyntiina shiinaha iyo mareykanka ayaa isku afgartay in dib ay u bilaabaan wada wadahadalada la xiriira heshiisyadii hore u wadagaleen iyo sidoo kale arrimaha ku aadan iskaashi dhinaca dhaqaalaha iyo xaaladaha ka dhashay isbeddelka cimilada waxaa sidoo kale qorshe u yahay inay ka wada qeyb galaan lagana markaa wada hadlo ajendayaasha muhiimka ah ee shirka cop ee lagu qabanayo dubai kaasi oo looga hadlayo isbeddelka cimilada oo si guud dunida u saameeyey waxaa arintaas si rasmiga ah looga dhawaaqay kadib markii ay kulan wada yeesheen xubnaha duulaansiyiinta ay ka mid yihiin john kerry oo isagu ah xubin sare oo kamid ah aqalka cadi mareykanka iyo sidoo kale sargaal kale oo isna ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee shiinaha waxaa jira in shin jinbin iyo sidoo kale joy biden la filay inay wada kulmaan xilli ay ka wada qeybgalayaan kulan san francisco oo qabsoomaya dalalka asi bacific loo yaqaano oo ay ku midaysan yihiin ilaa koob iyo labaatan xubnood oo kamid ah dalalka jabaan mareykanka iyo dalal kalena ay qeyb ka yihiin waxaana la filayaa in kulanka diiradda lagu saaro iskaashiga dhinaca dhaqaalaha iyo horumarinta arrimaha kale ee muhiimka ah ee danaha dalalka ka dhexeeya ayaa caqabadaha jira waxaana la filayaa labada hogaamiye ee mareykanka joe baren iyo dhigiisa shiinaha shi jipin inay ka wada hadlaan in dib loo bilaabo wadahadaladii dhanka siyaasadda ee labada dhinac oo xiriirkoodu aan wanaagsaneyn marka la eega tartanka dhaqaale iyo kan siyaasadeed ee labada dhinac ka dhexeeya markana dhegeystayaal waxaad ku dhawaataan xubintii kalamaan wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaalada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waane markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan xafaayadda konfi beybi iyo caanaha konfilla sidaanay ilmuhu uga qosliyaan warshadda isbuunyada dubay kaalayo u doono joodariyadii u dambeeyo hurdada kuugu baxayso aryaadhaha kalemaanay daadaahe ummadi qaado waa tii hore loo yiri barwaaqiyo abaarbaa isu jira bidhaano war abdulla waxaad ka tagtay markay midi bilowda markay midi bilowda ta kale baabadaayo warisan dhan waliba ku tabteena ma biyihi naliqiba uga warwar mahaysiinu raisul wasaare ku-xigeenka saalax axmed jaamac oo tagay magaalada baydhabo wuxuu yidhi dad ku dhow nus milyan ayaa u dhammaanaya macluul waxaana dadkaasi saameeyey fatahaadda idaadadka ka dhacay dalka haryadaha raisul wasaare ku-xigeenku wuxuu kaluu yidhi dadka biyaha qaaday oon iyo biyola'aanna waa u dhimanayaan warbow soomaalida abaar iyo aaran dhanna uma roona miyaa war wixii nolosha waxyeelaynaya kuma kala roona warkaali dadka intii tahriibeen badidhatiya magalaga doogne eh. daadagaadiyoone oomanyinsaan nis waafijiye wareedhaha roobku hadduu tirada ka bato eh. oo biyuhu ay kala joogsan waayaan eh. wuxuu kamid mid yahay masiibooyinka ilaahay laga magan galo wareedhaha biyahaas haddii la weelayn lahaayo meelo biyoxidheennaa loo samayn lahaa wakhti dheeraa lagu noolaan lahaayoo wax lagu beeran kari lahaa laakiin annaga hirti iyo haraati unbay nugu samaynayaan waana doqonnimadeenna axmedherow doogaa dhegay mayba iin daliil nagaday ina tilaalo biibadankii adan roogna waar walla weynay hadda halkaynu joognaa ma hilinba mahiigsaraa waama heeda daabe waaqlow halkaynu joognaa miyay kaa maraysaa dad aabiyasitaan baa lagu yidhi warbiyadan horey u maqan kala baride kala warla langidaadgaadan humbuuskudeeleeri calaa kulli xaal ma biyihiid nalliqaybaan haraaduga bakhtiyayna wardaadadkiaad ku mashquusheenoo siyaasaddii waa garab marteene madaxweynihii hore buntland cabdiweli gaas wuxuu yidhi anagoo musharaya gabgabliyaashii ladagaalimiyaliya war gacanteedaan eeday miyuu mar kale yidhi warba anigu reer galmudug baan hodhuusa marre baan ku dhashay kuna barbaaray amuu yidhi waan cabdiweli gooja muxuu ka yidhi warwarka waa iga dhex gasheen cabdiweligaas wuxuu yidhi in mucaaradka puntland ay soo saaraan jadwal doorasho waxaa gaarsiiyey madaxweyne deni oo qaabili waayey waana nasiib darro maanta puntland inay heerkaa marayso waxaana muhiim ah in la isku imaado oo la wada hadlo warcaanadaa toddobadood laqaba ma ula jeedaa walaagidhii waabadhiyana dhaganangadheya urbow puntland waxba ka garan maysaan inuu dowladda ka mas-uulae eh? cabdiweligaasna tarihiisii lama gaarine eh? kudayo puntland dayo siday dowladeedu tahay warwar ma haysaan maamulkuu cusbaa ssc kaatumo ciyaaraha maamul iyo gobolka banaadir waa laga reeb warma muuse bixi baa warqad soo saaray warba magaraad jaamac baa yidhi ciyaarma u baahnin dagaalka gala oo ciyaartooyda ciidamada qoray warwarka waa naga waasha waana naga dhabjisaane ciyaartooyda s s c isreebreebkiyaa looga dhigay war isreebreebkaasi mid siyaasadeed miyaa mid ciyaareed weli ma dhicin war isreebreebkaasaan ku soo xasuustay waxaan la yaabay shir isgaarsiinta loo qabtay oo xamar ka dhacaa hormuud laga reebaa la yidhi war shirka isgaarsiinta hormuud ka maqan tahay yaa loo qabtay yaase laga qabtay aryaadhaha waxaan maqli jira su'aale labadeenna reerkayo weyno u ah waayeel war anina jiray ninkayo waxsiyo yaaq waxa u diiday adaalad mahowkayo hoome war mahmaayada ha ku dheelin ninka geedatiriyo yaaq ka tegey waxba ma tirin baa layidhi war waxaan maqli jiray nin aan tali jirin haddii uu taliyo nin aan tegi jirin baa taga war maahmaahadii inkukudheeloy laanquudii jirna hobwalquudiye laangada jirna gadeewaleeri war waxaa la yidhi horumarka soomaaliyeed kuwii hagardaamin jiray hurmuud cadow warcadowgaas hormuud lugooyada ka shaqaynayaa ifisi kale miya haystaan maxay wax ku iibsadaan waar qoladii waagii adeega saaska ka joojisay miyaa hormuud weli daba joogtaa war hormuud waa shirkad weyn oo hufanaynu ku faannee cid kastoo u hawootoo hagardaama la doonta waa inaan hor istaagno warba waynu hubnaa oo hormuud waa hilqarane horarka aan ka difaacno war halow iyoonay heeskiigaan hormuuda ka helnay allow haddima ka ilaali waranna waxaan dhihi lahaa hormuud hanatay bulshada way hormarisaa horarkiiyo cadaawaha dulmoo hagar la doo doonaya innagoon u kala harin maxaan hiil u tari weyn war anna waxaan habka ay u adeegtiya hawsha ay qabanayso dadku waa ka helaanoo hormuud weeye hormuude cid kastoo hagardaamiyo halis maanta la doontay iyadaa ka harayso danteeda hakinaysa aryaadhaha warhee ma haysiina ayaantan dagaalkii al-shabaab iyo dowladdu ayaanta wuxuu ka socdaa mudug gaar ahaan shabeelow furunihi kalena qush kama dhihinoo waaba ka roogsada waagadaanse waxaan la yaabanahay waxaa sababta loo fiirsahaayo war waxaan maqli jiray inay ku hartay howle haysaa war weli kaa dhaaray foola dhigaasa masfaara biyaasa warba anna waxaan maqli jiray nin dhirbaaxa quudhaa tugsaday dhagayadeed maal war bashiirow adna ka tagtay haddaad dhimato geeridu mar bay nolosha dhaantaa war ka tagtay dhashaaday sugtaa xaajadaad dhowrataa abid war anna maqli jiray waxaan la hurin habaar laguma darsadee maa hore loo socdo war weli kaa dhaaray huraan wala hormariye war anna maqli jiray dhowaan ku diida dheeraan ku doonay war anna waxaa maqli jiray dadkaygoo israaca shabaab waa ka reen karay war shabaabka cabdikuus shabeellow ku ciirinaya miyaana wararta farxaanow cabdalabirol ayaa jooga wardanjira salaad cali jeelle wuxuu yidhi shabaab hadda waa tuwaytaano qof kastaana dili kara nin cabdikuusku soo boodoo bixiyaha jabiyey waleekaasi dhimay bulloy war anna waxaan maqli jiray shabaab cabdikuus balleeyey bur iyo dhagax weyn u qaatay bidhaansaday uu eryaayo inuu ba'aywaan hubaahe ninkii baqayow ku dhiiro awaariijna cayrsada waa geesi caanee cabdikuus cabdikuusiyo iska daaya cabaadka aryadhaha qofki dadaala waa lagu daydaahe cabdiqani samaalina waa dadaaliyey xantaan hala waxba jooginaysa migani cabdulla wuxuu yidhi how deriska ku dhow doorgaashow waa ku daayo ama ku diin deriska ku dhow doorgaashow waa ku daayo amba ku diin bashiirow hadda waa maqlaysaah ama ku dayo ama ku diin urba waxbaa iska shubaysaanin waxba fahmi maysaaniine ku dayo buntland ku dayo siday dowladeedu tahay warbashiirow ma doorashadii lagu heshiiye oo buntland iyada arrimeeda xalisata war haddaadan weliis maad ku dayatid maantoo kalena madaxa nafuuran ba'ah bowma hooyada federaalka aryaadhaha erayada iyo warkan daldalayse wuxuu ku eg yahay eh. lixdankii abwaan xasan sheekh muumin allah u naxariistee wuxuu sheegay eh. mabiyihii eh. nalliqaybaan mabiyihii nalliqaybaan haraaduga bakhtiyayna intii kalmaan aad maqlayseen guud ahaan waaginta dhegeystayaal barnaamijka kulankood kala socoteen keenan gabagabada barnaamijka kaga tegaya heystii habeen khayr lagu duceysto ku luqeynaya fanaanka cumar dhuule allahu raxmad intaan barnaamijka lamid idinku kulmi doono nabadgelyo aad waa loo dhintaa hadan way ka ridaa ogsinalaa naftaadu hadan way ka ridaa hawshan qabo maalintaydi kastoodiihiin weynay nafsibuu kugu hortayda aad ila timaadee intaad ila hadal tidhaahdo haasaa wahay bilowdo qafiiftina warkaydaysa halkii gubta qalbiga waan kugu hayaa xibtaydu waxay ku raacday habeen khayr lagu ducaystay na habeen khayr lagu ducaystay habeen khayr lagu ducaystay habeen khayr lagu ducaystay habeen khayr lagu ducaystay habeenkaylagu ducayse